fasaacida wain turiid macrifata tamyiizi التمييز لكي تقد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد الحدد والوزن والكيل ومدروع اليد ومنه من, ومن إذا فكرت فيه مطمرا من قبل أن تذكره وتظهرا تقول قندمان أوان الزبدا وخمسة وأربعون عبدا وقد تصدقت بصاع خلا waman lahu gayru jariibin akhla baabulxaali watamyiisi haadaa kanu baabulxaali xaaladii baabkeedii weeye iyo watamyiisi tamyiiskii xaalada iyo tamyiiska hal meeluu ku wada sheegay axkaam badanaa ka dhaxayda sidaas darteeda ayuu hal meel ugu wada sheegay xaala luqada waxaa la yidhahdaa maa calayhi linsaanu min khayrin aw sharin waxa qofku ku sugan waa ka markaas waatan la yidhahdaa kayfa xaaluka xaalkaagu see yahay ma ku sugan tahay mase shar weeye istilaax ahaana xaalo waxaa la yidhahdaa alismu sariixu lmushtaqu aw ilmu'awalu bihi alfadlatu lmansuubu luzuuman bilficli ow shibihi almunfasiru liman bahama min alhay-aati waxaa la yidhahdaa xaalada xagga istilaaxa alismu sariix waa isim cad ayada isim mu'awala xaalo ma noqdo waa isim sariixa xataa isimka meeshaana laga dhalaalina xaaladii la dhihima isim sariixa bis ayaa xaalo noqda isimkaasu almushtaqu mushtaq ah haddana waa inuu mushtaq noqdaa mushtaq waa inuu noqdaa maa dalla calaa macnan wa saaxibihi macno iyo saaxiibkiis isim tusaa waa inuu noqdaa sida isim faacil iyo isim mafcuul iyo sifa mushabaha amhilatu mubaalaqa iyo ismu tafdiil kuwaas waa inuu noqdaa maa dalla calaa macnan wa saaxibihi macno iyo saaxiib lafdi tusa waa inuu noqdaa awilmuawalu bihi bilmushtaq ama mushtaq lagu awilaa haduu jaamid ku yimaadana waa in mushtaq lagu awilaa jaaa zaydunaa yimid waxdahu keligiis xaale uu yahay waxdahu hadda waa idaafaysayo macrifa loo malaynaa waana jaamid ey munfaridan ala munfaridan keligiis xaal yahay alfadla waa inuu fadlo yahay fadlan waxaa loola jeedaa laysa axadda jus'ay iljumla jumlada labadeeda jus mid kamida ma noqdo laa maa yasixu listiqnaacu canhu loolama jeedo wax laga deeqtoonaa karo ee waxaa loola jeedaa laysa axadda jus'ay iljumla jumlada labadeeda jus mid kamida ma noqon karo saasaa loola jeedaa ee loolama jeedo in laga deeqtoonaa karo bal waxaaba jirta xaalada mar macnaha dham iyada ku xihan yahay walaa tamshi fi lardi haddii lagu yidhi dhulka ha ku soconin maraxan xaalo atay ah, ti isla weyn macnaha dhanba waxaa lagu fahmaa maraxanta sababtoo ah haddaan maraxan laga jaro dhulka ha ku soconay noqo halkaa la aada mcirka la aada marka waxa weyaan xaalada marka gabal macnuhuba ayadu ku xihan yahay marka fadlo marka lagu leeyahay loolama jeedo macnaheeda laga deeqtoomi karaa ee waxaa loo jeedaa laysa axada juz-ay iljumla mansuub weeye weligiis waa la nasbiya xaalada ee majruur iyo marfuuc midna ma noqdo ficilkaa lagu nasbiyaa ama isim ficil shabaha isimkaas ficilka shabahay laba u qaybsamaho mid ficilka xuruuftiisiina wata macnihiisiina wata sida isim faacil iyo wax la mid ah iyo mid ficilka macnihiisii wata xuruuftiisii aan waan aan wadan sida ismu ishaarahoo kale almufasiru almufasiru liman bahama min alhay-aati wuxuuna asagu fasira ismulxaalku hay qarsoontay qaab qarsoomay ayuu fasiraa jaaa zaydunaa yimid haye markuu imaanay ma lugaynaayey mase gaadidu saarnaa raakiban xaalad uu yahay xaalka iyo kayfkii iyo qaabka u yimidaa qarsoon taas ayuu fasiraa tamyiizka luq ahaan waxaa la ihahdaa faslu shayin can kayrihi shayga in kayrkiis laga sooco waa xagga luqada sida rabbi yidhi wamtaazu lyowma ayuha mujrimiinow maanta ka socma muminiinta xagga isilaaxa waxaa la yidhahdaa tamyiis huwa alismu sariixu ljaamidu gaaliban wlmushtaqu qaliila almansuubu bidaati almubhamati aw ilmusnadi almufasiru liman bahama min adawaati aw ilnisabi tamyiis waxaa la yidhaahdaa xagga isilaaxa huwa alsmu sariix waa ism sariixa ism muawala marna ma noqdo aljaamidu gaaliban wlmushtaqu qaliil waxa weeyaan weligiis sida aalibka wuxuu ku yimaadaa jaami mushtaq ma noqdo meelhay ku kala duwan yihin ka mid tahay xaaladuna waa inay mushtaq noqoto asala tamyiiskuna waa inuu jaamid noqdo marmar dhif isagoo mushtaa waa la arkay almansuubu bidaati lmubhamati aw ilmusnadi yaa caamiluho tamyiis nasbiya daatada mubhamada oo uu fasirayo haddaad tidhahdo ishtaraytu waxaan soo gatay cishriina kitaaban min kitaabin kitaaban waxaa caamilaho nasbiday cishriinada daatada uu fasirayaa nasbinayda awil musnadu ama ficilka musnadkaa ah, oo haddaad tidhahdo tasababa zaydun zaydaa shubmay caraqan min jihati caraq xagga dhididkuu ka shubmay caraqan yaa nasbiyey zayd musnadka loo tiiriyey zayd waa tasababa zaydun zayd waa musnaduleehi faacilku ficilkan oo tasabubkaana waa musnad ficilkaasaa nasbiyey marka caraqanta marka tamyiizka waxaa caamil u ah daatada uu fasirayo hadduu yahay tamyiisu daat hadduu yahay tamyiisu nisbana waxaa caamil u ah musnadka musnadka almufasiru liman bahama min adawaati aw nisabi tamyiislabuu uqaybsamaa tamyiisu daat iyo tamyiisu nisba hadduu tamyiisu marka nisbe yahay nisbaduu fasiraya oo marka la yidhahdo tasababa zaydun zaydaa shubmay waxaa qarsoon waxay tahay nisbatu tasabubi ilaa zayd qaabka loogu nisbaynayo zayd shubmidda macaloolbaxaa loola jeedaa waa shuuqayo awel waa cayilanaayo waa caatooday miyaa loola jeedaa halkee looga nisbayna markaasaa laydha caraqa xagga dhidid biyo badana ka daatay marka nisbadaasuu fasiraa midka nisbada fasiraya waxaa nasbinaya musnadka midka oo waxa weeyaan oon daatada fasirayana daatada oo mubhamadaha nasbinayda oo caamil u ah walxaalu xaaladii iyo watamyiisu tamyiiskii mansuubaani waa laba la kordhigo cala ikhtilaafi alwadci maca ikhtilaafi alwadci dejinta iskhilaafkeeda la jirkeeda la kordhigaa waalmabaani wa cala ikhtilaafi almabaani dhisasyaalka iskhilaafkooda la jirkooda ayaa la kordhigaa wlxaalu xaaladii iyo wtamyiisu tamyiiskii mansuubaani waa laba la nasbiyo cala khtilaafi اlwaci maca اkhtilaafi اlwaci dejinta iskhilaafkeeda la jirkeeda la kordhigaa wاlmabaani wa cala اkhtilaafi اlmabaani dhisasyaalka iskhilaafkooda la jirkooda ayaa la kordhigaa xaalada iyo tamyiiska axkaam shan ahay wadaagaan marka waxna way ku kala duwan yihiin waxay wadaagaan waxaa kamida labaduba waa mansuub labadoodaba waa la naصbiya taas waa ka dhaxayda wlxaalu xaalka iyo watamyiisu tamyiiskii mansubaana waa laba la naصbiyo cala اkhtilaafi calaadu waa bimacnaa maca calى اkhtilaafi اlwaci maca اkhtilaafi اlwaci dejinta iskhilaafkeeda la jirkeeda la kordhigaa oo xagga wadciga waa isku khilaafsan yihiin sababtoo ah waxa weyn xaalada waxa loo wadciyo loo dejiyey mufasiru liman bahama min alhay-aati hay-ad qarsoonta inay fasirto tamiiskana waxaa loo dejiyey waxa weeye mufasirun liman bahama min adawaati aw inisabi inuu fasiro wax qarsoomay oo daato ah ama nisbo ah marka xagga wadciga aslu wadciga loo dejiye waa isku khilaafsan yihiin waa macaanida ay isku khilaafsan yihiin mid ka mid ah toddobada macno oo ay isku khilaafsan yihiin mid ka waa xagga wadciga oo midna waxa weeye mufasirun liman bahama min alhay midna waa mufasiru liman bahama min adawaati aw inisabi wlmabaani xagga dhisasyaalkana waa isku khilaafsan yihiin tanna waa toddobada macno isku khilaafsan yihiin mid ka mid ah waxayna tahay xaalada aslu wadcigeeda waa inay mushtaq noqoto hadday jaamid ayadoo ah la arkana waa in mushtaq lagu awiro taasna waa isku khilaafsan yihiin xaalada asl wadcigeedu waa inay mushtaq noqoto haddii xataa la arko iyadoo jaamid ku timid waa la awila waa nag nidhi jaaa zayduna yimid waxdow ey munfaridan xaalu yahay waa laasim in la awilaa laakiin tamyiiska asl wadcigiisa waa inuu jaamid ku yimaadaa isagoo jaamida waa inuu yimaadaa marka laba macno isku khilaafsan yihiin intaas ku sheegay hal macno isku waafaqsanyna waa sheego waa nasbada labadooda waa inay mansuub yihiin waa isku waafaqsan yihiin waxay isku khilaafsan yihin waxaa ka mida ah wadciga macnaha loo dejiyey iyo xagga mabaanida uma kila nawcayni labada nuuc mid kastoo kastooo kamida ah, jaaa waa yimid fadlatan dheeraad xaala uu yahay uma kila nawcayni labada nuuc mid kastoo ka mid ah xaalada iyo tamyiiska jaaa waa yimid huwa kilaagu fadlatan dheeraad xaaluu yahay munakaran xaaluu yahay mid la nakireeyey ayuu yimid bacda tamaami اljumlati jumlada dhammaystirankeeda ka gadaal xaale uu yahay uu yimid halkaana wuxuu ku sheegayaa waxa weeyaan laba macno oo ay wadaagaan oo ka dhaxayda tamyiiska iyo xaalada labada macno macnaha koobaad waxa weeye mid kasta waa fadl waa fadl labadooda xaalada iyo tamyiiska waa fadlana loolama jeedo waa laga deeqtoonya wa khaasatan xaalada marka laga hadlayo loolama jeedo ee waxaa loo jeedaa laysa axada juz-an jumla jumlada hadday ka kooban tahay ficil iyo faacil mid ka mida maahan hadday ka kooban tahay ficil iyo naa'ib faacil mid ka mida xaalada tamiiskuma noqon karaan hadday ka kooban tahay mubtadiya khabar mid ka mida ma noqon karo xaalada iyo tamiiskii waxa weeye marka jumladu dhammaystiranto oo hadday ficligan faacil ka koobneed iyo hadday ficliga naay faacil ka koobneed iyo hadday mubtadihi khabar ka koobneed kadib uy tamyiisku yimaadaa xaaladuna kadibay timaadaa intaasaa loola jeedaa marka macnahaas waa ka dhexeeyaan inay mansuub yihiinna waa ka dhexaynay marka waa labo sideedanaba kelmadda haddii fadla la yidhaahdo waxa weeyaan xaq waxay u leedahay waa in la nasbiyo oo icraabta fadladu iska leedahay aaba ahba nasbada munakaran xaaluu yahay mid la nakireeyuu yimi tanana waa macnaha saddexaad ay wadaagaan macnaha saddexaad ay wadaagaan waxa weeye xaaladuna waa nakiray ku timaadaa tamiiskuna nakiru ku yimaadaa haddii la arko mid maxrife ku yimidna waa la awilaa jaaa zayduna yimid waxdahu ey munfaridan xaaluu yahay tamiiska hadduu yimaado isagoo macrifana waa kadaalika sidoo kale ra'aytuka lamaa an carafta wujuuhana sadadta wadibta nafsa yaa qaysu can camri Ah, mida carabaha u faanaya mid kale markaasuu yidhi ra'aytuka waa ku arkay arkayuu yidhi lamaa an carabta markaad garatay wujuuhan aan wejiyaalkeennu inay wejiyaal libaax yihiin iyo geesiyaal sadata waaba iska jeesatay jeesatayuu yidhi wadibta raalliyaad noqotay an nafsa xagga nafta yaa qaysu qaysow can camri ninka camarahayoo kula socdoon dilnoon la harnay oa ka samartee lafahaagaad qaniimo u qaadatay qaadatayuu yidhi maclushahidku waa xaggee waxa wey waa dibta waad dib noqoto raalliyaad noqotay annafsa annafsa fiir alaa la gershay waana tamyiis ey nafsan min jihati nafsi labay ahaayeenoo qays iyo camaraa wada socday markaasay camar la hareeray dileen markaasuu is yidhi war cadowga ninka amad ka fujidaan wejigood markuu arkay yuu yidhi kuwan adigay ku cunin markaasuu isagoo raalliga lafihiisa qaniimo u qaatay saasuu ku tilmaamaa annafsa hadda alaa ku jirta waana tamyiis waxaa la leeyahay nafsan wey xagga macnaha bacda tamaami اljumlati jumlada dhammaystirankeeda ka gadaan xaalu ahaaday kilaagu ayuu yimid markaa bacda tamaami اljumla iyo fadlah waa isku mid ah, laba shay laga kala tirimaa bacda tamaami اjumla waxay tafsir u tahay fadla fadladaaba saas la yidhaahdaaba fadlada macnaheedu waa maa kaana bacda tamaami اjumla markii jumladu dhammaystiranto kadib ka yimaada aa la yidhaahdaa fadla ee macno cusub maaha marka saddexay isku waafaqsan iyo laba isku khilaafsan yihiin uu halkaas ku sheegay inay mansuubeen yihiin inay fadlo yihiin inay nakira yihiin intaas oo isku waafaqsan yihiin iyo waxa weeyaan iyo laba isku khilaafsan yihiin oo cala ikhtilaafi alwadci waalmabaani ayuu sheegay waaya laakiin idaa nadarta fi smi alxaali wajadtahu shtuqa min alafcaali laakiin idaa nadarta haddaad fiirido fi smi alxaali ismulxaalka dhexdiisa haddaad fiirido wajadta waad ogaanaydaa hu ismulxaalkii ushtuqa in la dhambashay min alafcaal afcaasha xaggeeda laga soo dhambashay halka waxyaalaha isku khilaafayen wax ka miduu sheegaa wuxuu ku leeyahay waxyaalaha isku khilaafsanyen waxaa ka mid ah waxa weeyaan marka aad fiirido ismulxaalka waxaad ogaana waa mushtaq macnahaasna horaan usoo sheegnayo cala اkhtilaafi اlwaci wlmabaani baan ku sheegnay wlmabaani marka waxa wa ismuاlxaal waa mushtaq tamiisna waa jaami saasa asal u ah laakiin idaa nadarta haddaad fiirido fi ismi xaalka isimkiisa haddaad fiirido wajadta waad ogaanayda hu ismuulxaalkii ushtuqa in la dhambashay ayaad ogaane min alafcaal afcaasha xaggeeda laga soo dhambashay afcaasha xaggeeda in laga soo dhambashay ayaad ogaanaydaa Ehm, kuufiyiinta waxay qabaan in afcaasha wax laga soo dhambasho saas kuufiyiinta qaba ama basriyiintu waxay leeyihiin masderkaa wax laga soo dhambashaa sida daraaddeed meesha mudaafay ka jaray waxay leeyihiin min masderi afcaaliga laga soo dhambasho saasay leeyihin uma yuraa waa la ogaanayaa cinda ctibaari man qof fiiradiisa agtiisaa lagu ogaana caqala caqli leh jawaaba kayfa kayfa jawaabkeedaa lagu ogaanaa fii su'aali man qof su-aashiisa xaalu kayfadu ahaaday sa'ala weydiiyey uma yuraa huwa ismulxaalkii waa la ogaanaa cinda ctibaari man qof fiiradiisa agtiisaa lagu ogaanaa caqala caqli yeeshoo garaad yeeshay huwa manku jawaaba kayfa kayfa jawaabkeedaa lagu ogaanaa fii su'aali man qof su'aalkiisa dhexdiisa xaala kayfadu uu ahaaday sa'ala huwa mankaas weydiiyey tanna waxa weeyaan macno ay isku khilaafsan yihiin xaalada iyo tamiisku kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay ismulxaalka waxaa calaamad u ah waxa weeyaan kayfa uu jawaab kayfa uu jawaab u noqon karaa oo marka la yidhaahdo jaa jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid haddii su-aal qofkeenuu yidhaahdo kayfa jaa qaabkuu u yimid raakiban xaal uu yahay mid korsan uu yimid waa warcadoo la fahmi karo kayf see u yimid amaashiyan am raakiban ma gaadiiduu saarnaa mase waxa weeyaan waa korsan waa lugaynaya markaasuu yidhi raakiban xaala uu yahay laa maashiyan marka kayfa haddii lagu weydiiyo ila kayfa xaalada lagu weydiiyaaba ah, kayfa xaalaaba lagu weydiiyaa wa qaama qusuna aa istaagay alaleey fiiri ah, mihaalu mihaalkiisii jaaa alamiiru amiirkiyaa yimid kayfa jaa raakiban am maashiyan raakiban xaal uu yahay laa maashiyan fiiri waqaama qusun qusu ninkii la dhihi jiray qusu ibnu saacida weeye axadu fusaxaa'i alcarab carabta wuxuu ka mid ahaa dadkeeda aftahanada ah ee khudbeeya ee dadka la hadla dadka dadka la hadla khudbooyinkiisa waxaa ka mid ahaa jiraa la yidhi inuu yidhaahdo ayuhannaas ijtamicuu wasmacuu wacuu dadow isku imaadee dhegaysta waxna iga xifdiya man caasha qof alle qofkii noolaada waa dhiman waman maata faata qofkii dhintana waa baabi'inoo ciiddaa xumin wamaa huwa aatin aatin wixii imaanayaana waqtigooduba ha dheeraada waa un imaan waina fi samaa'i la khabaran kollayba samadaas weynaa ka jira wa ina fi lardi la cibaran dhulkaana aayaad kowniya iyo wax lagu cibro qaataa waa ka muuqdaan mahaadun mawduuc gogol layska dhigoon iskaga soconno wa saqfun marfuuc iyo sanqaabkaas iska dhisan cirkaas aan soo dumayn wa nujuumun tamuur xidigo iska wareegaya wa bixaarun laa taguur bada aan marna hoos u gurayn meeshaas aayaad waaweynaa ka muuqda khudbooyinkiisa ka mid hadaal ah marka nin caqli badanu ahaa nin aad u caqli badan uu ahaa sida ka muuqata hmm, nin aad u caqli badan ayuu ahaa markaa nin khadiib ah oo khatarab nabiga sal lahu ala sl inuu soo baxayo waa u rumaysnaa jiraa le nabi waa soo baxaa sidaan ilahay dadka ku daymaa jahliga u dhihi jiraa le ah, laakiin ma soo gaarin kahor u dhinto ah, nasiibkiis ma soo gaarin marka ahlulfatra inuu iska ahaayo hadda ilaahi weynaa hadhow inta imtixaan imtixaanka ku baasa waa iska dhici kartaa marka dadkii fusaxada carbeed ayuu ka mid ahaa carabta moogtahay dad cajaa'ib lahaa ku jiray inta soo istaagaan maalmaha gabala laysku imaana ah, cukaada suuq weyn oo caana weeye oo carabta iskugu imaan jirtay oo waadi nakla ku yaala ayuu ahaa marka inta laiskugu yimaada sanadkiiba hal mara laiskugu imaana waxba lagu kala gadanaa markaasaa inta ismin istaaga inta kalena fadhiisato uu khudab wuxuu tirinaa oo dadku ay la yaabaan hadal oo sajio ah, isku jaango-anoo la yaab badan marka raggaasuu ka mid ahaa wa qaama qusun qus ibnu saacidaa istaagay kayfa qaama see u istaagay iicu kaadu istaagay khaadiban xaale uu yahay mid khudbaynayo dadka la hadlaya wa minhu wa minhu intaan wa minhudaas la gaadhin maxamed alamin sharxa halkan wuxuu soo khulaaseeyey xaale iyo tamiis intay isku waafaqan iyo intay isku khilaafaan waa dhici kartaa meel iyadoo la iskugu keena inaadan in badan arag ilaa meeshaan mooye iyo meelo yaryaroo lamid ahe marka xaale iyo tamiis shan isku waafaqaan shanta shay kan ugu horeeya kownuhumaa ismayni waxa weya labadoodu waa laba isim nakiratayni labadu waa laba nakiro mid macrifaa kuma jiro fadlatayni labaduba waa fadla oo mid cumdaahu kuma jiro mansuubayni labadaba waa la nasbiyey majruur iyo marfuuc kuma jiraan raaficayni lilibhaami mid walbaaba ibhaam ayuu rafcina laakiin ibhaamkay rafcinayan waa kala duwan yihiinoo hadda waa nagii soo ogaanayo xaaladuna liman bahama min alhay usugnaatay tamiiskana liman bahama min adawaati aw inisabi shantaasu waa shantay isku waafaqaan toddobana waa isku khilaafaanoo intuu ku taxay maxamedulamiin wuxuu yidhi ana alxaala tajiiu mufradan wa jumla wa shibha xaaladu ism mufrado waa noqotaa jumlo ficiliya faacilada qabar waa noqotaa shibhuljumle oo daraf iyo jaamijhuurana waa noqotaa wtamyiisu laa yakuunu ila isman mufrad laakiin tamyiis ism mufrad waxaan welig isma noqon taas waa koo labo waxay isku khilaafsan yihiin ana nasba fi lxaali calaa macnaa fi wa fi tamyiisi calaa macnaa min albayaaniya waxa weyan xaalada bimacnaa fi ay qabtaa bimacnaa fi ay qabtaa xaalada isimka ahoo la nasbiyey tamyiiskana bimacnaa min albayaaniya uu macnaheeda wataa oo xagga macnana saasay u kala duwan yihiin saddex ana alxaala qad yatawaqafu macna alkalaami calayha xaalada waxaa dhici karta kalaamka dhan macno saxa ah inaan laga fahmin haddaan la sheegin tamiisku weligiisaas ma noqdo ah. walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka dhexdiisa maraxan xaalatay midka isla weyn tamiisku weligiisaas saas ma noqdo hadda laakiin maraxan waa xaalo haddaan la sheegin kalaamka dhan macnihiisa lama fahmi karo afar ana alxaala takuunu mutacadidatan bikhilaafi tamiis waxa weyaan xaalada waxaa dhici karta saddex xaalo afar xaalo inay saba dhacaan oo ay tacadudo sida haddaba aan soo craabnay uma kila nawcayni jaaa fadla munakaran bacda tamaam اjumla saddexu saddex xaalay ahaayeen oo faacilka jaa laga xaalaynayo marka laakiin tamyiis hal mida kama bato laba xataa isma raacdo laba xaboo tamyiisu isma dabagasho tamyiis waa hal mida alkhaamis ana alxaala qad tuqadamu calaa caamilihaa idaa kaana ficla mutasarifan aw wasfan yushbihu xaalada hadday caamilkeedu yahay ficil ama isim ficilka shabaha waa ka soo hormari karta caamilka laakiin tamiis kama soo hormaro sida saxiixa khilaaf waa ku jiraahe lix anna xaqa alxaali ishtiqaa xaalo xaqeedu waa inuu mushtaq tahay wa xaqu tamyiis ljumuud tamyiisna xaqiis waa inuu jaamid <coughs> taasna waa ku kala duwan yihiin saabic anna xaalo qad taatay muakidatan licaamiliha xaalada waxaa dhici karta inay timaado iyadoo muakida oo waan arki doonaa koob iyo tobanka nuuce xaalo loo qaybiyo mid kamida muakida laha midna muasisa laihahda muasisa macno cusubay keeni wey muakidana macnihii caamirkay adkayne oo haddii ilaah uu yidhi wa arsalnaaka waan ku dirnay nabiga suban oo ras linaasi dadkaan kuu dirnay maxaan ka fahmay in nabiga la soo diray soo maaha ilaah wuxuu idhi rasuulan xaalo aatay mid la diraan ku dirnay marka macnihii ficilkay sii adkayna laakiin tamiis weligii saas ma noqdo macnaha suba marka sakeena toddobadaasna waa ku kala duwan yihiin haddaba halkaas maxamed abdulamiin wuxuu yidhi waxaan muhiim ah in la ogaado waxa weeye naadimku uma bambixin saaxibulxaalka inuu sheego saaxibulxaalku waa isimka xaalkaanu sifada u yahay xaalkanu waa sifu sidiisaba xagga macnaha isimka uu sifada ugu yahay xagga macnaha kaasaa la saaxibulxaal macrifana waa noqon karaa nakirana waa noqon karaa asalku inuu macrifo noqdo hadduu nakiro noqdana musawiq inuu yeeshaa laazim nakiro aan mubtado noqon karin saaxibulxaal ma noqon karto marka isagoo nakiraah musawiq ele waxaa ka mid a fii arbacati ayaamin afar maalmood sawaan xaalo ay tahay arbacado mid sisiman hadda arbacaa laga xaalaynaa waana nakiro maxaa u baneeyey mudaafiley haysataa wixii mubtada musawiq noqon jiraa u noqon kara saxiixa musawiq tan kaleeto caamilka xaalada ku camal falaa waa kee alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha alhahda ismulxaalka weligiis waxaa nasbiya saaxibulxaalka caamilkiisa ayaa nasbiya kaas ayaa nasbiya marka wuxuu noqon karaa ficil mutasarifa wuxuu noqon karaa isim oo macnihii ficilka iyo xuruuftiisii wata wuxuu noqon karaa isim oo ficilka macnihiis watan xuruuftiisii noqon aan wada in la xadfana waa dhici kartaa waajibna loo xadfo laba goor bis weeye inta waajib loo xadfaa mid ka miduu xariiri sheegay waana ka wa min ismi alxaali ismixaalkiiyuu ka mid ahaaday qowluhum carabta hadalkooda yidhaahdeen man waa kume daakan qaacidan xaale uu yahay kii fadhiya fi lfinaai daarta banaankeeda wa minhu min ismi اlxaali ismulxaalkiiyuu ka mid ahaaday qowluhum carabta qowlkooda ay yidhaahdeen man waa kuma daatan qaacidan xaale uu yahay midkii fadhiya fi lfinaai banaanka hadda tan waxa weeyaan qaacidantan waa xaalo waxaa laga xaalaynaa daadaas maxay marka daa caamilkeediina waa daada oo say u noqotay waxa weya daadu macno ficilay wadataa laakiin xuruuftii ficil ma haysato daakan maxay ku macno tahay ushiiru kanaan ishaara ushiiru haada marka daa macnaheedu maadaama ushiiru u noqday saasay ugu camal fashay taas waa masale gaara masalada kaleeto ayadoo caamilkii la xadfay waajibna loo xadfay waa laba goor tan koobaad waxay tahay tan koobaad waxay tahay caamilku hadduu tuso ziyaado tadriij ah amase nuqsaan tadriij ah labadaas hadduu tuso waajibaa loo xadfaa mana banaana in la sheega caamilku hadduu tuso ziyaado tadriij amase nuqsaan tadriij ah waaba kan waxaa tidhi wabictuhu addoonkii waa gaday bidirhamin hal shilinaan ku gaday fasaacidan fazaada amanu lacagtii waa kordhay maalinba waxbaa ku darsamayey saacidan xaalo uu yahay amanku mid kor u socda hadda caamilkii iyo saxibulxaalki waa laisla xadfay fazaada amanu fazaada amanu ay aheed fadaas in la geliyaana waajiba xaalada marka caamilkeeda la xadfo waa in fadaas la geliyo ah, fadaasaa la gelina fazaada amanu lacagtii waa siyaaday lacagtii waa siyaaday ah, lacagtii waa ziyaaday saacidan xaala uu yahay mid kor u socda ah, mid kor u socda xaaluu yahay waa siyaaday marka fadaasaa la gelina umana waa la geli karaa laakiin wow lama geli karo marka caamilka waajib loo xadfo waa in fa la geliya ama uma la geliya labada macnaba wuu kuu dhiga maxameduamin marka waxaad leedahay wabictu waa gaday adoonkii bidirhamin hal shilinaan ku gaday fasaacidan fazaada samanu lacagtii waa siyaaday saacidan xalwe mid kor u socda waxaad kaloo dhigi kartaa wabictu waa gaday bidirhamin shilin aan ku gaday fasaafilan xaalu yahay mid hoos u socda qiimihi markaasna maxaa xadfan fanaqasa amanu lacagtii waa nuqsaamay saafilan xaal mid hoos u socda isagoo qiimihiis jaraya aan ka gaarsiiyo shilinkaba ku helay marka waxa weeyaan markay ziyaado tusto iyo markay nuqsaan tusto caamilka waa waajib in la xadfaa marka kaleeto oo waajibka yahayna waxa weeye haddii caamilkii dhaco haddii ismulxaalku dhaco asagoo naa'ib ka ah caamilkii laftirkiisii xaaladu hadday dhacdo ayadoo bedel ka ah lafdigii caamilka waajibaa loo ad oo tawbiikh eedaynna uga ah bedel miaal aqaa'iman waqad qacada الnaas aqaa'iman abaqiita ma baaqiyaad noqotay qaa'iman xaalo ata mid taagan walxaal miyaad taagan tahay qad qacada naasu dadkii ay fadhiisteen aqaa'iman alaska leeyay aqaa'iman xaalaad tahay mid taagan waqad qacada الnaas marka qaa'imantaanu waxay bedel ka tahay caamilkiiyo tawbiiq tusaya iyo eedayn oo waxa weeyaan abbaqiita oo mabaaqiyaad noqotay qaa'iman xaalatan mid taagan waqad qacda naas ayuu dadkii fadhiisteen marka idaa waqacat badalan min lafdi ficlina fi tawbiiq ayadana waajiba loo xadfaa tatima halkan maxamedulamiin wuxuu ku sheegay koob iyo tobanka macno oo xaala ku timaado koob iyo tobankiiu halkan ku sheegay waay wuxuu yidhi qismiga ugu horayda xaaladu muntailay noqotaa muntaila muntail waxaa loola jeedaa waa macno aan laazim ahayn ah, oo qofku marna saaxibulxaalku marna waa ku sifooba marna waa ka suula muntaila waa mid guurguurayda wlmuraadu bihaa hayru laazimati lisaaxibiha xaaladu waa inay noqoto macno aan saaxiibka laazimayn miaal naxw jaaa zaydunaa yimid raakiban xaal uu yahay kii korsan rukuubka mar kasta ma iska laazimaysay laazimi maha maruu ka dega soo maha mada midaasa la hadaad noqosho xaalo muntaila waa taasa tan labaad laazima taasay cagsi u tahay xaalo laazima waa xaalo laazima waa maxay waa marka ismulxaalka u noqdo saaxibulxaalka mid weligiis laazimayo ka suulay tii horeeta cagsigeed wey wa khuliqa insaanu insaankii waa la abuuray daciifan xaal uu yahay midkii taag daran ma quwo iska yeeshaa ah, quwo weligiis waa iska daciif banu aadam ahalia maqsuuda mid ayada loo qasdayo ah, maqsuuda jaaa zaydunaa yimid baaxikan xaal uu yahay midkii qoslaayuu yimid marka hadda maxlushaadka dhaba lagu sheegay wuxuu ahaa ninka isagoo faraxsan in lagu yidhahdo haye midda ka soo horjeeda maqsuude muwadia ka soo horjeeda araabica muwadia muwadia iyadu gogol dhig weeye waxa ka dambeeya maqsuud ah eh. muwadia waa mid gogol xaarayse ah, hordhac iyo gogol xaar weeye walmaqsuudu maa bacdaha fatamaala waa isku soo suureeyey malakul jibriil lahaa maryama binti cimraan basharan bashar xaalu yahay basharko sawiyan siman sawintaas wey maqsuudku khamisa almuqaarinatu fi zamaan waktiga ayayba la xidhiirtaaba muqaanina saacaddaas la hadlaayay la xidhiirtaa xagga waktiga taas waxaa la dhahdaa tanu saddex u qaybsami doontaa saddex ay u qaybsami agga waktiga marka la fiiriyo xaalada waa muqaarinada iyo iyo maxkiyada iyo muqadarada saddexay u qaybsameen marka muqaarina waktiga la hadlaayayba la xidhiirtaa xagga wakti ahaan wahaada kanu bacli waa ninkaygii shaykhan oday xaal uu yahay hadduuba yahayba Ah, muqaarina laha zamanka saas la xiriirta markaas ay hadlaydaba duq waaye hadhowna waa ahaana shalana waa aha muqaarino wey waa la xiriirtaa haye maxkiya waa midii waktigeedii tegey wakti tegay ka warrame maxkiya laha waa xikaayo wahiy almaadiyatu waa midda tagtay sifo tagtay wey naxw jaa zaydun amsi zaydaa shalay yimid raakiban xaal uu ahaa markuu imaanahay mid korsan hadduu yahay maaha hadda inuu ka degay ubaahanta sirtii iska jiifo ee waa maxkiye maadawiye macnihii maadiga ayaa laga xikaayoona saddex xagga waktiga marka laga hadlaa tan saddexaad waa maxe muqadara midda toddobaad xaala muqadara xaala muqadara waa midda mustaqbalada lama gaarin khaalidina fiiha abadan waxa qur-aanka ku jiro o dhan waa saas khaalidina fiiha abadan ilaa weli janna lama gelin soo maaha waa la sugaya hadda waa la geli doonaa lagu waara maaha ee haddaa lagu jiraa ku waara maaha marka xaala muqadara la yidhah dhammaan midda khaalidina fiiha abadan jannada ku jirta iyo midda ahlunaarka la leeyahay khaalidina fiiha abadan dii la yidhahdo ayagana waa muqadara ila hadda kuma jiraan muqadara wahiy mustaqbala naxwu fadkhuluuhaa gala khaalidiina xaala aad ku waari doontaan maan haddaad ku jirtaan ku waarayda waad ku waari doontaan ey muqadiriina xaalatay kuwa qadarayo ka soo qaadaye alkhuluuda waaritaan bacda dukuuliku markaad gashaan kadib aamina mubayina mubayina muakida kasoo horjeeda muayina waa muasisadii mubayina haddii lagu yidhi muakida kasoo horjeeda mubayina macno cusubay sheegay oo haddaan xaalada la sheegin aan la faa'iidaysayn muakida kasoo horjeedaydoo macnihii horeo caamilka adkaynayda almubayina wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa almuasisana waa la yidhaahdaa wahiya xaala muasisa haddaad maqasho maa waa ismulxaal laa yustafaadu macnaaha aan la faa'iidaysayn ilaa bihaa macno aan si kale lagu garan ilaa iyada la sheego Eh, wahiy alariba waana sida xaalada ugu badan eh, wa jamiic amilai saabiqati saalixatun laha dhammaan amiladii lasoo sheegay waa u subata in lagu misaaliye muasisa ila macna cusubay keenayde naxwo darabtu lisa tuugiyan garaacay maktuufan xaal uu yahay kii la garda duubay ah, kii labadiisa gacmood gadaal loo xiray hadda maktuufan miyaa la fahma macnaheeda haddaan la sheegin tuugiyaan garaacay haddaad tidhaahdo inuu garda duubnaa ma laga fahma laga fahmi maa ila isagoon gardaduub xidhnayn oon gadaal gacmaha loo xidhin waa la garaaci karaa ataasica muakida taasay ka soo horjeedaa macnihii caamilka laga fahmay unbay adkayne waarsalnaaka waa ku dirnay nabiga subano linaasi dadkaan kuu dirnay caamilka waxaa laga fahmay oo ficilka in ilaahay diro rasuul yahay rasuulan xaal aad tahay kii la dirayaan ku dirnay muakida macnihii horay adkayne walaa tacthow ha fasahaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa maxaan ka fahnay laa tacsow ha fasaadina soo ma ahaan mufsidiina xaal aatiin kuwii fasahaadinaaya waa macnihii horay adkayne aamana waxaa rumeeyey man duul fi lardi dhulka korkiisa ku sugnaa kulluhum dhammaantood jamiican dhammaan xaal ay yihiin waa muakida ila dhammaan inay rumeeyeen horaa loo soo sheegay taasna muakida la yidhaahdaa alcaashir almunfarida iyadana waxaa ka soo jeeda mutacadidada mutacadida ka soo horjeeda aashirau munfarida xaala munfarida wahiy alaalibatu waa midda badan wa jamiic amilati saabiqati saalixatun laha dhammaan miaaladii horaa lagu miaali karaa alxaadiyau cashar almutacadida xaala mutacadida waxa weeyaan laba xaalo ama saddex ama afar isdabagelayaan tanu faaiido weyn ay leedahay ir iyadaa laba usii qaybsantee wahiya qismaani xaala mutacadida oo labay u qaybsantaa mutaraadifa wa mutadaakhila xaala mutaraadifa ah bay tafsiirka ugu badan tahay xaala mutaraadifa wa xaala mutadaakhila ah lagu leeyay maxaa loola jeedaa falmutaraadifatu xaalada mutaraadifada laba xaalo wey ama waa saddex soo maanahan saaxibulxaalku waa isku mid hal midaa laga wada xaalayna markaas waxaa leeyahay mutaraadifa waa isfangashay haddii waxa weye mid labada xaalo midka horeeya isim laga xaaleeyo midka dambeeyana xaaladan damiirkeeda laga xaaleeyana waxaa la yidhahdaa mutadaakhila waa isdhex gashay dhegayso waataan halkaan kuugu miaaliyey wuxuu ku yidhi falmutaraadifatu midda isfan gashay fii naxwi jaaa zaydunaa yimid raakiban xaal uu yahay kii korsan uu yimid mubtasiman xaal uu yahay kii dhoolla caddaynaayo qoslaayuu yimid marka fiiri haddeer raakiban iyo mubtasiman haddaan ka wada xaalayno zayd maxaan leenahay mutaraadifa aan leenahay haddaan ka xaalayno mubtasiman tairin raakibanta zayd ka xaalayno mubtasimanta raakiban faacilkeedaan ka xaalayno waxaan leenahay mutadaakhila saasaan leenahay hmm. mutabasiman mutabasiman xaaluu yahay midkii oo dhoolla caddaynaya qoslahay wuxuu yidhi idaa jacalnaa haddaan ka dhigno raakiban iyo wa mutabasiman xaaleeyni min zaydin zayd kuwa laga xaaleeyey wa caamiluhumaa jaa weeye sumiyad waxaa lagu magacaabaa mutaraadifa maxaa loogu magacaabaa waa litaraadufiha isfangalideeda ee tataabicaha israacraacideeda wlmutadaakilatu kalmiaali madkuur waada isla miaalkan idaa jacalnaa raakiban haddaan ka dhigno xaalan mid laga xaaleeyey min zaydin wa caamiluhaana jaa weeye wa jacalnaa aan ka dhigno mutabasiman xaalan xaalo aan ka dhigno min adamiiri laga xaaleeyey damiirka almusatiri fii raakiban ku asturan wa caamiluha alwaصfu raakibanta laftirkeeda u caamila wahuwa raakiban weeye liannahu ismu faacilin weeye sumiyad mutadaakila lagu magacaabay lidukuuli saaxib alxaaliya wuxuu dhex galay fi aaniyati tii labaad lidukuuli saaxib alxaali saaxibulxaalkiya wuxuu dhex galay xaalki asani oo labeeyey fi lxaali اlأuulى xaalada horuu dhex galay watadaakulu fi xaali fi xaal mutacadidati wla min ataradufi in mutadaakile ay noqotaana ka fiican mutaraadifa inay noqoto maxaa yaele gaboleeda diideen mutada gabalaa diideenba mutaraadifada oo yidhahdeen maba jirtaba waase jirtaaba baab xaali watamyiisi wlxaal alwaaw lilistinaaf alxaal mubtad marfuuc bاbtida wcalaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akhirihi wtamyiisu alwaaw xarfu caطfin atamyiisu macduufu calى اxaali wlmacduufu calى marfuuci marfuuc wcalaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akhirihi mansuubaani khabaru mubtadayn marfuuc bاlmubtadayn wcalaamaةu rafci alalifu niyaabaة can اdama لأنه مثنى ما ناب في حرف حركة والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة على حرف جر اختلاف اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بمنصوبان اختلاف مضاف الوضع مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره والمباني الواو حرف عطف المباني معطوف على الوضع والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل ثم حرف عطف كلا مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء ساكنين منع من ظهورها التعدد كلا ما أنت حركة الإحرابة sababtoo ah ism oo daahira mudaaf ilayhi u noqday mar haddii kileeda mudaaf ilayhigeedu noqdo ism daahira xaraka la ciraabaa hadduu damiir noqdo mudaaf ilayhigeedana xarafa la ciraaba sida musaniya loo ciraaba kilaa mudaaf anahu cayni mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari alyaw almaftuuqu ma qablaha almaksuuru ma bacda niyaabatan can اlkasra lأnnahu muhanan ma naba fi xarfun can xaraka jaa ficlu maadi mabniyn cala fatxi laa maxala lah min alcraab wa faacilhu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacudu calaa kilaa kilaada lafdigeeda inta la fiiriya damiir mufradaha loo celi karaa inta macnaheeda la fiiriyo maadaama ay mulxaqaadi musanaha ka mid tahay a damiir tasniyaa loo celi karaa labadaba banaanta ah, lafdiga haddaad fiiridana damiir mufrad hadu celi kartaa haddaad macnaha fiiridana damiir tasniya hadu celi kartaa labadaba banaan maanta lafdigaa la fiiriye wljumlau min alficli oo jaaya wlfaacili oo huwa ah fii maxali rafcin khabaru mubtada oo kilaa ah waraabitu baynahuma damir ladi huwa faacilu ja wاljumlaةu min almubtada oo kilaa'iya wlkhabari oo jumladan jaaa ah laa maxala laha min alcraab lannaha macduufaة calى jumlati wاlxaal wtamyiisu mansuubaani fadla xaal min facl ja mansuub wcalaamaةu naصbi fatxaة mqadaraة calى akiri manca min duhura ishtiqaal maxali bisukuni darbi munakaran xaal min facl ja mansuub calaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi bacda darfu makaani mansuuba calى darfiyati makaniyati wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi wa darfu mutacaliq bimaxduufin wujuba taqdiru kaainan kaainan xaal min facl ja mansuub wcalaamaةu naصbi fatxaة daahiraة fi akhirihi bacda mudaaf tamaami mudaaf ilayh majruur wcalaamaةu jarihi kasraة daahiraة fi akhirihi tmaam mضاaf aljumlaةi mضاaf ilay majruur وcalaamaةu jarihi kasraة mqadaraة calى akiri manaca min duhuri ishtiqاal maxali bsukuni rawi laakiin xarfu istidraakin idaa ظarfu lima ystaqbilu min الزamani khaafiض lshardi وmanصub bijawaabihi mabniy calى sukuni fi maxali naصbi وظarfu mutacaliq bwajata jawaabku ku tacaluqa wajadadaasaa jawaabkeedii marka waxa weyn jawaabkeedii maanta iyo shardiga labadiiba waa haysataa marka waa naga nidhi idaa darfun limaa yastaqbilu min azamaani khaafidun asagaa hoos dhiga lishardihi jumlada shardigaa wa mansuubun asagana waa la kordhiga wa mansuubun idaadana waa la kordhigaa bijawaabihi jawaabkaa lagu kordhigaa oo caamil u ah marka jawaabka ku tacalluji oo waxaa tidhaha waa darfun mutacalliqun biwajada nadarta ficlu wa faacilun wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati ida ilayha fi smi fi xarfi jarin ismi majruuru bfi wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih aljaaru wاlmajruur mutacaliq bnadarta ismi mudaaf alxaali mudaaf ilay majruur wcalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhirih wajadta ficlu wa faacilun wajadtahu ficlu wa faacilu wmafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli laa maxala lahaa min alcraabi lannaha jawaabu sharطin gayri jaazimi idaadaasay jawaab u tahay idaaduna waxay ka mid tahay adawaatu shardiga hayru jaazimada oon waxba jasmi karin ilaa adaatu shardiga laba u qaybsamo adaatu shardi jaazime iyo adaatu shardi hayru jaazime marka laa maxala lahaa min alcraabi lannaha jawaabu sharطin gayri jaazimi dhe marka shtuqa ficlu maadin muqayaru siqa mabniyu cala fatxi laa maxala laha min alcraab ونaaئب الفاacل ضمير مستر جawاaزا تقدير huwa يعuud عalى اسم الxاaل والجuملة من الفعل oo اشhتuqa ah iyo ونaaئب الفاacل oo huwa ah في محaل نصب مفعuل ثاني لوجد وجدda laba مفعuل qaadayda جuملadaasa مفعuل ثانigii ah من xرف jrn الأفعال اسم مجrور بmن وcلاaمة jر كسرة ظاaهرة في أkر الجار والمجrور متacلق باشhتuqa ثuمa xرف caطف yuraafic mudaaric muayar siiqa marfuucu litajarudi min anaasib aljaazim wacalaamatu rafci damat muqadarat cala alifi manca min duhuuriha atacadu wanaaibfaacili damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yacuud cala ismi xaal wljumlau min alficli wanaaib alfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha macduufatun cala jumlati sharti wa jawaabi lakiin halkaas waxaan ka soo tagnay ma taqaanaa wjumlaة shardi wa jawaabi laa maxala lahaa min alcraab lannaha mustanafa ama istidraakiya lakin mustanafa iska dhe istidraakiyadu waa un qayb ka mid marka jumlada oo ah idaa nadarta iyo wajadta labadaas jumle marka laysku daro wa jumlaةu shardi wa jawaabi laa maxala lahaa min alcraab lannaha mustanafa iska dheh tanna ku cadafo waxaad tidhahdaa wاljumlaة min alficli wanaaib اfacl laa maxala lahaa min alcraab lannaha macduufaة calى jumlati lakin idaa nadarta fi ismi اxaali wajadtahu shtuqa min alafcaali cinda darfi makaani mansuuba calaa darfiyati makaaniya wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii akiri wa darfun mutacaliqun biyura cinda mudaaf ictibaari mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fii akhirihi ictibaari mudaaf man ism mawsuulun bimacna aladii mudaaf ilayhi mabniyun cala sukuuni fii maxali jari caqla ficlu maadi mabniyu calaa fatxati muqadaratin calaa akiri manaca min duura ishtiqaal maxali bisukuuni darbi wa facilu damiiru mustatirun jawaabtan taqdiru wa yaxudu calaa man waljumlatu min alficli oo caqala iyo walfacil oo huwa ah laa maxala laha min alexraab liannaha silatu lmawsuul waalcaidu ila lmawsuul adamiru aladii huwa faacilu caqala jawaaba mafcuulu haani liracaa yuraadaasa laba mafcuul qaadayday mafcuulu awelkii naa'ibu faacilay ka dhigatay ficil kastoo majhuul ma hadduu laba mafcuul asalka qaada jiray ficilku ficilku hadduu laba mafcuul qaada jiray oo majhuul loo dhiso mafcuul awelkiiu naaib faacil ka dhigtaa aanigiina mafcuul caadihi u qaataa ficil kastoo laba mafcuul qaada jiray marka majhuul loo dhiso mafcuul awelkiiu naaib faacil u qaataa kii labaadna mafcuulnimo caadihi u nasbistaa hadda yuraa mafcuul awelkii naaib faacil u dhigatay jawaabana waa mafcuul aani mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirih jawaaba mudaaf kayfa mudaaf ilay majruur wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى akhirihi manaca min duhuri ishtiغaal maxali bxarakat اxikaaya ma qusida lafduhu fahuwa smu wma qusida lafduhu fahuwa mucrab في سؤال في حرف جر سؤال اسم المجرور بفي وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخر الجر والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من كيف كيف هذا وحلق علينا سؤال مضاف من اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على سكون في محل جر سأل فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من دور اشتغال المحل بسكون الروي وفعل ضمير مستتر جوازا تقديره ويعود على من والجملة من الفعل أو سأل إيا والفاعل أو هو ذا لا محل الله من الإعراب لأنها صلة الموصول والعائد إلى الموصول الضمير الذي هو فاعل سأل مثال مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره مثال مضاف ولا ضمير متصل مبني على ضم في محل جر وخبر المبتدا محذوف نضلب المبتدا وما هيسطاه وخبر مبتدا محذوف تقديره قولك قول خبر مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره قول مضاف والكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل الجر والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الاعراب لانها مستأنفة جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل لها من الاعراب الامير فعل جاء مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في اخره راكبا حال من الامير منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في اخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول قول المحذوف وقام الواو حرف عطف قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب قوس فاعل قام مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في اخره والجملة من الفعل وقام أي والفاعل وقص آه في محل نصب معطوفة على جملة جاء الأمير في عكاظة في حرف جر عكاظة اسم مجهول بفيه وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية مع تانيث المعنوي خاطبا حال من فاعل قام قص تاسع صاحب الحالقية خاطبا حال من فاعل قام منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ومنه الواو للاستئناف waxa weeyaan inaad ku cadaftaan waa iska aqbari karaa ومنه الواو للاستئناف من حرف جر وله ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائن والمبتدا متأخر محذوف تقديره قولهم ama qawluka intaa rabtaa dhigi kartaa qawluhu mubtadaء marfuuع bاbtidaء وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة fi akhirih qawlu mudaafu mudaaf ilay mabniin calى sukuni fi maxali jari wاljumlaةu min اlmubtadaء الmutaakiri وqabri mutaqadim laa maxala laha min اlإcraab لأnnaha mustأnafa aw laa maxala laha min اlإcraab لأnnaha macطuufaة calى jumlati mihaaluhu qawluka man smu istifhaami mabniyu calى sukuni fi maxali rafci mubtadأ ذا اسم إشاaرة خبر مبتd مبني على سكون في محل رفع والجملة من المبتd oo mن ah iyo وkبرhi oo daad ah في محل نصب مقول qول المحdوف في حرف jر ألفna اسم مجrور بفي وعلامة jر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجrور متعلق بما بعده gadaal ku تacلج قاعدا حال من ذا منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وبعت الواو حرف عطف بعت فعل وفاعل ومفعول به وبعت وبعت الواو حرف عطف بعته فعل وفاعل ومفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب معطوفة على جملة من ذا في الفناء قاعدة bdirhmin alba xarfu jarin dirhamin ismu majruur bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri aljaaru wlmajruuru mutacaliqun bibictu fasaacidan alfaau mudina oo fadaanay xaad ogeysiinayda xayta mudina waxay ogeysiinaydaa caamil meesha inuu ka xadfan yahay waajib u xadfan yahay saasuu sheikhu dhihi jiray waaya saacidan xaalun min ismi xaalin maxduufin maca caamilihi wujuuban taqdiiruhumaa fazaada amanu zaada ficlu naaqin ahamanu faacil marfuuc saacidan xaalu min ahamani mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirih waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali nasbin macduufatu calaa jumlati manda fii finaai daari qaacida taasaa lagu alaynaa taasaa lagu cadfaa sada mudinana waa la ihahdaa caadifana waa oo xarfu cadafna waa marka mudina saasuu sheekhu dhihi jira wallahu subxaana wa tacala aclam sal allahu calaa nabiyina